alxamdu lilah asalaatu wasalaamu alaa rasuuli lahi salى allahu alيه wasalam baabu sadaaq meherka iyo baabkiisi weeyey waxa aynu ka soo baxnay cishratu annisaa marka xadiiska u dambeeyey o kale ana nabiya sala la alay slm kana yatuufu calaa nisaahi biqusli waaxidi waxaa laga qaadanaya qofka dee laba dumara iyo wax ka badan leh inay bannaan tahay in gusli keliya uu mar keliya sameeyo isagoo dhammaantood isku mar aadi doono xadiiska hore can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula اllah ina lii jaariyat wa ana aczilu canha wa ana akrahu an taxmil xikmadaa laga yaabay inay ku jiraan oo dee markaa uu karaahiyeysanaya inay uur ka qaado addoontaasi haddana markuu yihi wa ana uriidu maa yuriidu gabadhiina dee waxna waan ka doonayaa bu leeyay inay uur qaadana waan diidaya markaa rasuulka alay sla qadiyad muhiim uu sheegay wuxuu sheegay hadduu xitaa caslin kasta sameeyo ilaahay ugu talagalay inu wax way abuurmaysa arrintaasi baabu sadaqi asadaaqu almahru waa meherkii qur-aanka ilaahay subxaana watacaala marar badanna wuxuu ku fa aatuuhuna ujuurahuna marka ajrun iyo sadaaq iyo mahrun magacyadaasu ugu caansan u leeyahay iyo qaar kaleba وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبgu عليه الصلاaة وaسلاaم أعتقa wuxuu xoreeyey صفية صفية بنت xuyey وجacala wuxuu ka yeelay cطقahaa xoreynteediina wuxuu ka yeelay sadaaqahaa ay mahar ahaa meherkeedi buu ka yelay mutafaqun caleyh anas bn malik waxa nabiga ka soo warinaya alayh الsalatu salaam ficil uu sameeyey safiya bintu xuyeyi waa gabadhii waa ree banu nadiir amba banu waxay kasoo horjeedaa qurayda adoo almihim yahuuday ka soo jeedaa waa min duriyati haaruun bin cimraan nabiy llaahi muuse walaalkii oo nebi ahaa isna haaruun ayay tafiirtiisi tahay sida axaadiista saxiixa ku sugan markaa khaybar markii la furtay ayaa dee yahuudii way isdhiibeen markaa safiya nebigay usoo gacan gashay calayh isalaatu wasalaam dabeedna rasuulku calayh isalatu wasalaam wuu xoreeyo mar hadday xor noqotay dee meher bay yeelanaysa gabadh xore weeyey laakiin xoreyntaa uu xoreeyey baabuu meherkii uga dhigay markaa waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay gabadh in lagu meherka looga dhigi karo in la xoreeyo hadday adoon hay oo meherku wax nafciyo waxtar ah inuu noqonayo dee xoreyntaasi wax weyn bay iyada u taraysa uga weyn ma lacagtii lasiin lahaa wacan abi salamata bn cabdiraxmaan anahu qaala wuxu uhi saaltu waan weydiiyey cayishata cayishaan weydiiyey zawja nabiyi sala allahu alayh wasalam xaaskii nabiga ahayd kam kaana imsuu ahaaday sadaaqu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam meherkii rasuulku uu siin jiray dumarkiisa inteebuu ahaa qaalat waxay tihi kaana sadaaquhu meherkiisu wuxuu ahaa liaswaajihi hintay cashrata uqiyatan labiyo toban wiqiyadood wanashan qaalat waxay tii markaa wanashan markay tihi atadri ma garanaysaa man nashu nashku wuxuu yahay qaala wuxu qultu waxaan ku uhi laa garan maayo qaalat waxay tihi nisfu uqiyati weyaan uqiyad barhkeed markaa waa labiyo toban wiqiyadood iyo barh jiray wey tintay cashrata uqiyatan wa nashan ee wa nisfan fa tilka taasi markaa daraahim loo rogo khamsu miati dirhamin waa shan boqoloo dirham fahada صداq rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم لأزwaajihi waa meherkii rasuulku alayه الsalaatu wasalaam uu siin jiray dumarkiisa rawahu muslim axaadiis dambe badanna waynu arki doonaaye meherku ma laha wax meel xadidan amba qiimo xadidan oo uu leeyahay laakiin waa in wax waxtaro nafciya u noqdo taxdiidna laguma sameyn waanu badan karaa waanu yaraan karaa intii ay labada qof ku heshiiyaan iyo dalbi kolbad qofka awooddiisu sida yahay waxyaalahaasay ku xidhantay marka shan boqol oo dirham waa wax boqol waa laba boqol oo garaamo dahaba bu ku dhowyay ma sahlana waa wax badan waa celceliska markaa waa mucaadalada iyo isku celcelinta marka la eege rasuulku alayه الslat slam waxaynu ognayay safiya waa kan xoreyn waa kan ka xoreeyey qaarkood inta way ka yaraayeen qaar ba ka badan karaan lakin celcelis bay sheegaysaa iyadu inta markaa uu rasuulku alayه الslat slam u badna ee dumarka badankooda u siiyey markaa meher yar maaha marka waktigan la joogo aynu eegno waayo uqiyaddu maxay ahayd uqiya imisay ahayd marar badan waynu soo marray hadda miya sekadii baynu kusoo marray meel kale aynu kuso marray war imsa abdulqadiro haye imsa arbacuuna dirhama afartan dirham bal afartan dirham waxaad ku dhufata laba toban haye afar boqol iyo siddeetan maxaa soo haray shantii boqol maxaa ka dhiman labaatankiina de waana shan markaa fatilka kamsu miati dirhamin laba boqoloo dirhamna sekadaa qofka lagaga qaadaya hadduu gaadho xolihiisu matalan waxay u dhigmayaan xagga marka la eego dahabkii oo kale marka la eego shan iyo siddeetan iyo shan iyo siddeetan waa mid kasta labada boqol waa afarta boqol baa intaa udhigmaya marka labada boqol waliba waxba dheer laba boqoloo d garaamoo dahaba ah. halkaa markaa waxaa laga qaadanaya qof maanta hadduu dee dahab badan bixiyo ama uu gabadha laba boqolood eh, ku meheriyo garaam inay iska caadi tahay iyadoo inay laga yareeya ka wanaagsantay marar badan sidaynu xadiisnama ku arki doono وعن بن cabاs radي الlه عanهuma qal wuxu uhi lama تزawaجa markuu guursaday عaliyu عali بن abi طالب radي الlahu عanhu faadimata radي الlahu canha faadima bint rasuuli الlah markuu guursaday qaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulku wuxuu ku yihi acطihaa شhayئa bal wax mehera sii qaala wuxuu uhi cali maa cindii shayun waxa ma hayo qaala wuxuu uhi faina dircuka diricaagi mee alxutamiyatu xutamiga ahayd ee ay sameeyeen qolada waa qabiilna xutam waa nisba ilaa qabiila kaanat tasnicu duruuc waa qabiil banu qays la odhan jiro samayn jiray duruucdaas marka alxutamiya waa nisbatu ilayhim faina dircuka alxutamiya rawahu daawud wanasaayi wasaxab alxaakim rasuulku alayه الsalatu slaam cali bn abi طaalib buu faadimo u guuriyey calina nin dhaqaalo haysta ama maal haysta mu ahayn dabeetana lakin meherku inuu muhiim yahay oo arrin laga maarmaan u yahay marka la guursanayo ayaa halkaa laga qaadanayaayo bal wuxuunsii bu waxa mahayo ui dirici mee buu ku yihi rasuulku alayه الslat slam marka in dee dirica qiimihiisa ilan iyadu waa iibsan kartaa wax nafci kale iu tari karaa waa diricii birta ahaa sida daahirka ah laga qaadanayey waxa wey dagaalka lagu gelayay oo laga yaabo inuu qiimihiisa waxoogaa taagayay markaa marka inaanu lacag u noqonaynin laakiin wax qiimaha u dhigma lacagtaa u noqon karo ama maal ah. waxa waxaa shardiya inuu maal ah, maal ahaado ama mood ha noqdo ama nool ha noqde eh. isheeg mood iyo nool ma kala garanayso ya aye mood iyo nool fadal ya noolku moodkuna oo lacagtii waxyaala kale marka carabigana waxa la aلsamit والnaatiq الnaadiqu الsamit وعن بن عbاس رضي الله عنهma qال لma تزوج علي فاطمة رضي الله عنها qاla lahu رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم أعطيha شhayئا bal wxuu sii qاla ma عindي شhayء qاla faأina dircka الxuطمية وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده qال qاla rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم أyuma امرأة haweeneydii kasta ee nakaxad guursata calىa صداaqin meher ku guursata aw xibaa-in amba hibo kale iyo hadiyad aw ciddatin ama ballanqaad cidda ay wacdun qabla cismati nikaaxi ay qabla caqdi nikaax intaanu nikaaxu guntamin fa huwa sadaaqaasi amba xibaagaasi amba ciddadaasi lahaa iyadu u ahaado iskale leh wamaa kaana wixii ahaaday bacda cismati nikaaxi cismada nikaaxu markay dhacdo kadib caqdiga nikaaxu markuu dhaco qofku gabadhii mulkiyo wixii uu bixiyo fa huwa shaygaa la bixiyey liman cid buu ahaado qaadanaysa ucdiyahu la siiyey wa axaqu maa shayga u mudan ee ukrima rajulu ninka lagaga maamuuso ukrima rajulu ninka lagu maamuuso caleyhi isaga ibnatuhu waa xaqu maa waa shayga u mudan ee ukrima rajulu nin lagu maamuuso caleyhi isaga ibnatuhu inantiisa lagaga maamuuso aw ukhtuhu ama walaashe rawaahu axmedu walarbacatu ila tirmidiye amba waxaa ohan kartaa waa xaqumaa shayga u wanaagsan u rimca rajulu caleyhi ninka lagu maamuso ma jaa min ibnati uktihi wey wa wixii dee xagga irintiisa iyo walaashii oo kale lagaga maamuso laga siiyey marka xadiiskana wuxuu tilmaamayaa marka daahirkiisa la eego intaanu caqdigu dhicin tusaale ahaan ninkii dee gabadhii markuu usoo geed fadhiistay buu ku yidhi aabbaheed buu ku yihi lacag baan ku siinayaa amba geel baan ku siinayaa amba iyadii buu ku yihi waxaasaan ku siinayaa inta ka horeysa meherka amba meherkaaga intaasaan ka dhigi doonaayo lacagta intaas sii qaado waa meherkaagiiyabuu ku yihi ama ballanqaad kale uu sameeyo wuxuu ihi markaa waxaasaan yeeli doonaa xibaaguna waa cataa waa deeq maa tuctaahu lmar'atu min hadiyatin wey tucطaahu اlmara min hadiya aw gayriha min hibatin aw hadiyati aw gayriha aw cidatina waa wacdun oo wixii ballanqaad ah haddii arrintaasi ay dhacdo marka intaanu meherkaasi dhicin xataa hadduu idhaahdo reerkii uu ku dhaha waxaasaan idin siinaya amba iyadii uu ku idhahdo waxaasaan ku siinaya amba aabbaheed uu ku idhaahdo waxaasaan ku siinaya oo intaanu meherku dhicin uu bixiyo iyada iska leh walow aabaheed baa lagu magacaabe walow aabaheedba a lagu magacaabe laakiin caqdigu markuu dhaco kadib iyadu dee meher bay yeelanaysa markastoo meherkeedu uu go-an taasu waa gaar haddaba wixii uu yidhaahdo waan bixinayaa ciddii la siiyaa iskale cidda la siiyo markaa lama xadidinay de hadduu iyadii yidhahdo waxaasaan dheeraad ku siinaya hadduu yidhahdo aabbahaabaan siinaya hadduu yidhahdo walaalkaa baan siinaya ciddii weliga ahayd ama markaa saas ciddaa la siiyaa iska yeelanaysa markaa waa warku waa kala cadi intaanu caqdigaasi dhicin walow cid kaleba ha lagu magacaabee buu nabigu leeyay alayh isalaatu wasalaam wixii gabadha loo ballan qaado iyadunbaa iska yeelanaysa waayo xaaladda laysma soo gaarin lakiin caqdi markuu dhaco kadib ciddii uu magacaabo ayaa yeelanaysa hadduu aabihii magacaabo hadduu walaalkeed magacaabo haddi cid kale magacaabo in de ninkii la maamuso oo inantiisii awgeed lagu maamuso oo wax la siiyo oo qofkii uu ku karaameeyo amba walaashii uu ka karaameeyo waa arrin wanaagsan oo waa wax wanaagsan walow arrintaasi de wax laazima amba waajib ayay noqonine laakiin inantiisa awgeed inuu wax bixiyo marka waa halkan ay soomaalidu yaradka iyo arrintaa ay ka keeneen halkaa waxaynu ka qaadna markaa yaradku inaanu xaaraan ahayn inaanu wax wanaagsan u yahay hadduu qofku dee awoodi karaya beherkuna de waa gaaro iyadaa iskale gabadhaasi amba ha loo magacaabo marka hore amba yaa la magacaabin haddaba halkaa hore culimada qaar baa waxay yidhaahdeen ayuma imra'ati nakaxat calى صdaq naw xibaani ciddatin qabla cismat اrkax fahuwa laha haddii aabaheed loo magacaabay ka warran marka hore u yihi aabaheed baan siinaya culamada qaar baa yihi dariiqa ah, de hadduu aabaheed umagacaabay amba walaalkeed umagaabay cid u magacaaba iskale culamada qaar baa yihi markaa arrintaasi waxay ka hor imanaysaa xadiiska oo naska mar hadduu meesha yaallo qiila ma soconayso waa muqaabalatu nas hadalkaasi saasaa markaa lagu soconaya wixii ka horreeyay caqdiga iyadaa iskale hadday iyadu ka tanaasusho markaasay tirahdo hebelkaasi mata waa gaar masalada kalena وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده qال qاla رasuل الlahi slى الlaه عليه وsلم أyuma امرأة haweeneydii kastana kaxad guursato calىa صداqin meher ku guursato aw ximaayin amba deeq kale caطاa aw cidatin ballanqaad kale loo sameeyey qabla cismaة النikاx cismadu waxa weeyaan walaa tumsiku bcism الkawafir iyada qofka mas-uuliyaddeedii isagaa haysanaya oo iyada xataa dee ma madax banaano marka uu qofkii mulkiyo gabadha oo de waata xataa markaa aan safri karayn ilaa biidnihi mooyaane idan waa caqdigii markaa iminka weyaan qabla cismati nikaaxi intaan mas guurku dhicin gabadha mulkiyin fa huwa lahaa isaga fa huwa shaygaasi ballanqaadka ee sadaaqa iyo xibaagii ciddadu lahaa iyadu ahaade wamaa kaana bacda cismati nikaax wixii bacda cismati nikaax adaani fa huwa liman ucdiyahu ciddii la siiyey baa iskale ciddaa hadday tahay iyo hadday aabbeed tahay wa axaqu maa ukrima arajul waxa u mudan ee u wanaagsan ee lagaga maamuso ninka ibnatuhu aw uktuhu hada haddaad tirahdana waa sax wa haadaa xaqu maa ukrima soo horreysiiba wa haadaa shaygaasina matan cadaagaasi axaqu maa shayga u wanaagsan in ukrima caleyhi rajulu ibnatuhu aw uktuhu ay min min ibnatihi wa min uktihi xagga walaashii iyo xagga inantiisa lagaga maamuso wa can calqama can ibni mascuudin radi allahu annahu su-ila waxaa la weydiiyey can rajulin calqab marka waa taabicii annahu su-ila waxaa la weydiiyey can rajulin nin ayaa la weydiye cabdillahi bn mascuud tazawaja guursaday imra'atan haweeni walam yafrid laha aan u goynin ay walam yucayin laha sadaaqan meher aan u cayimin markii uu mehersanaayey walam yadkul biha lamana guri gelin xataa maata ilaa uu dhintay faqaala bnu mascuudin cabdillahi bn mascuud wuxu uhi radi allahu canhu lahaa mithlu sadaaqi nisaa'ihaa dumarkeeda oo kale meherka yeeshaa may qaadanaysaa waa mahrulmithli wixii la odhan jirayo dumarka iyada la darajadaahi meherka sida aqlabka la siiyo ayay mutaysanaysaa laa waksa ay laa naqsa laga nuqsaamin maayo walaa shatata walaa ziyaadata wax siyaado oo dheeraad oo oo la saarayaana ma jiraayo oo ninkii dheeraadna saari maayo isna ka nuqsaamin maayo wa calayhaa waxa ku waajiba alcidda inay ciddo tirsato walahaa almiiraath dhaxalna way leedahay sidaa markuu fatwooday cabdillahi ibnu mascuud waa fatwadiisii faqaama uu kacay macqil binu sinaan alashjaciyu oo qabiilka dha ashjac ka tirsanaa waa kinaana ayay ka mid yihi ashaciyiintune faqaala wuxuu yihi qadaa rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam ashjaciyiintu waxay ka mid yihiin qolada la idhaahdo allah mustacaan qadafan qadaa rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulku wuxuu ku xukumay fii barwac binti washiq gabadha fii barwac ay fii amri barwac binti washiqin gabadha magacaa leh barwaca binti washiqin la ihahdo waa imra'ati mina uu sii caddeeyey waa haweene annaga naga mid qabiilka kamid ahayde ama ehelka ahayde wuxuu ku xukumay milamaa qadayta sida aada u xukuntay oo kale fa farixa biha ibnu mascuudin cabdillahi ibn mascuud baa ku farxay in fatwo markii hore uu ku ijtihaaday nebigiina calayh isalaatu wasalaam uu gooyey markaa aada ugu farxay rawaahu axmed walarbaca wasaxaxu tirmidiy wajamaacatun waay meherka allah mustacaan meherka in la magacaabo shardi maha laysa min shuruud الnikaax iyadoo la magacaabin buu ansixi karaa meherku lakin meherka hadii nafyi lagu sameeyo oo la ihahdo wax meherana meesha ma jirayo waynu ka saarayna oo gabadhii iyo ninkii iyo awliyaa اlumuur wixii ba isla waafaqaan meherkaasi guurkaasi ma ansaxaya mise ansixi maayo su-aashaa jawaabteeda waynu soo maray culimada qaar ba int intooda badani waxay dhan way ansaxayaane shardiguna waa fasid shardigaa la dhigay la yihi nafyiga la nafiyey waxaa la idhahdo meherka meesha laga saaray orda waa shardu faasidun ma soconayo isagu laakiin maadaama guurkan kale uu shuruuddiisii dhamaystirtay oo markhaatiyadii iyo weligii iyo rida طarafeyn iyo wixii la helay oo arkaantiisi iyo shuruuddiisiba sidaa kale ay dhamaystiran tahay guurkaasi waa ansaxayaa isla markaa gabadhaasi walow xataa iyadu haddii dambe harkiye waxay yeelanaysaa mahru lmili maxay yeelanaysaa mahru almil wa hada qowl jumhuur laakiin sheikhu islam ibn taymiya oo tilmiidkiisii ibnu qayim raximah isna uu ku raacayna waxay idhahdeen xataa guurkaasi ansixi maayo waayo dee waxyaalihii usuusha u ahaa iyo dhidibada u ahaa mid kamid ahba meeshii laga saaray marka mama ansaxaya marka hore aanu ansixinba adii meher wax meher la idhahdo ma jiro waay qowlkaa hore ayaa u dhow waxaad moodaa u dhow jumhuurta inuu yahay oo guurkiina u meherkaasina u baadiliyey mehermehelki a yeelanayso taa horta war marka lakin in la magacaaba inaanay laazim inaanay laazim ahayn lakin meesha aan laga saari karayn hadii markaa gabadhi iyadoo meher loo magacaabo in la meheriyo waxay yeelanaysaa mahru almithl kuwa iyada la midkaa meherka la siiyo haddii uu geeriyoodo ninkii iyadoo gabadhii aanay saragba way isku meher waa la isku meheriyey laakiin gogolba kumay kulmin sidaasuu ku geeriyooday gabadhaasi meherkeedii way yeelanaysaa buuri ihi cabdillahi bn mascuud oo mahrulmithli bay yeelanaysa hadduu meherka magacaabo yihi intaasuu ahaa de way yeelanaysa taa isla garanaya meherka waa mucayibeyn lakin haddaanu u magacaabin mehru mil bay yeelanaysa ciddo ma lagu leeya ha gabadha iyo be way kala duwanyin ciddatu alaaq iyo ciddatu lwafaat way kala duwanyin ciddatu alaaqa haddii gabadhi aanay ninkiisba arag lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wey wax dee cadadbaxi ma laakiin ciddada wafaadka haddii gabadhi ninka iyadoon is ba uu geeriyoodo way waa ay tirsanaysaa afar bilood iyo tobankii ayay tirsanaysaa sidaasuu marka abdillahi mascuud ka sheegay gabadha dhaxalkiina way leedahay ile zawjadiisii bay ahayd cismadiisay ku jirtay dhaxalkeediina way yeelanaysaa intaa markii uu fatwooday ayuu kacay saxaabigaa la hahdo macqil binu sinaan alashaci dabeetna wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadh anaga naga mid ahayd oo barwaca binti waashik la odhan jiray oo qadiyadanoo kale ay ku dhacday sidaa aad u xukuntay baabu nebigu uxukumay calayhi salaatu wasalaam wuu farxay markaa cabdillahi masuud waayo hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay jeclaayeen arrintan ijtihaadkiisi bay ahayd markaa fadligiisa iyo fiqigiisa waa laga fahmay halkaa cabdillahi mascuud waxaa kaloo laga qaadanaya masale cilmiya markaad faa'iideysato amba aada waafaqdo inaad ku faraxdo oo dee dadku waxyaala badan o kale ku farxaane lakin t waxyaalaha kolba qofka waxa ku weyn ba dee ku farxaya ya وعن بن مسعوud radي الlahu عanهu anahu sila waxa la weydiye can rajul تزawaجa imraأaة gursay walam yafrid lahaa صadاaqا aan u goynin oo cayimin صadاq ay mahran walam yadkul biha isla markaana aan la guri gelin xataa maata ilaa u dhintay faqaala ibnu mascuud wuxuu yihi lahaa midlu sadaaqi nisaa'ihaa dumarkeeda oo kale dumarka la midkaa weeyela darajadaa oo kale yeelanaysa haddayna boqor tahay oo aabaheed boqor ahaa amba aabaheed wasiiriye ambayna taajir ay tahay dee dumarka heblaaye hebesha taajir hebel uu dhalay kii intii la siiyo kalaa la siinaya hadday dabaqo dhexe tahayna sidaasoo kale hadday dabaqo ka hoose tahayna waa saasoo kale oo hadday tidhahdo iyadoo dabaqo hoose taajir hebel inantiisa wixii lagu meheriyey ha lay siiyo dee heblaayo wad gara darantay ka joog baa la odhanaya lahaa milu sadaaqi nisaa'iha waksa ay naqsa walaa shadada shadadkuna waa aljawr waa markaa laa ziyaadata wey dulmi la saaraya isagiina jiri maayo laguna kordhin maayo waa le halkaa iyo halkaa ku jooji war gabadhaasi ma gaadhsiisno halaga yareeyo dee kaana waa la wa calayhaa waxaa ku waajiba alcidda walahaa almirath dhaxalkiina way yeelanaysa faqaama macqil bn sinaan ashtaci faqaala qadaa rasuulu llahi sala la alay slm fi barwaca binti waashiqin imra'ati mina weeyaane labada xariishimood waxaa loo dhiga hadalkan waa hadalkani waa jumla muctarida jumla muctarida ba la waa hadal hadalka soo kala dhex galay oo inta badan tafsiiriya iyo hadalkii caddaynaysa mila ma qada qadayta si aad uxukunta kale fafarixa biha ibn mascuud وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهma أن النبي صلى اه علي sل قال وxu uhi mن أعطى في صداq امرأة man acطىa fii sadaaqi imra'atin qofka bixiya meher gabadheed ku bixiya sawiiqan boorash ku bixiya aw tamran ama timir ku bixiya faqad istaxla gabadha uu xalaashaday aqrashu abu daawud wa ashaara ilaa tarjiixi waqfihi wuxuu rajaxay abu daawud wuxuu ishaaray inuu rajaxayo inuu yahay mowquuf oo aanu marfuuc ahayn jaabir ibn cabdillahi ku joogo xadiiska waa mawquuf waxaad moodaa weliba dacafine inu ku jiro laakiin macnaha uu tilmaamayo haddii amba timir ay gabadhaasi raali ku noqoto haddii la haha boqol kilo oo timira lagu siinaya amba sawi waa maxay waa shaciirka iyo burka iyo kuwaa inta la dubo marka la dubo ee qalalaan haddana in la daqiijiyo marka de waa boorashun bay u dhowdahay iyo basada bahasha la hahay saas kale weyan waa cuntooyin kinta la isticmaali jira waktigaas sawiiqaas qaswatu sawiiq oo kale ad siirada ku aragteen nimankii qureyshyadoo sawiiq intay soo qaateen markii la eriyada dabeetna sawiiqii iska khafiifiyey oo dabeetna siirada aynu ku aragnay qaswatu asawiiq man acda fi sadaqi imra'atin sawiqan qofka bixiya tamran faqad istaxalla wuu xalaashaday oo gabadhaasi xalaal bay noqonaysaa haddii iyadiina ay ku qanacdo isla markaa wax dee nafciya ay qaadatay ila cuntada laftigeeda waa nafci wa can cabdillahi bni caamir bn rabiica can abiihi ana nabiya sala allah alay slm ajaaza wuxuu baneeyey imra'atin gabadh lagu guursado calaa naclayni laba kabood akhrajahu tirmidi wasaxaxu wakhulifa fi dalika waa lagu khilaafay ay khulifa tirmidiyu fi tasxiixi lihada alxadiis waa lagu khilaafay xadiiska inuu صaxiixiyey oo waxaa leeyahay xadiisku صaxiix maha bay culimada qaarkood kaga daba tegeen marka waxaa ku jirtay inuu gabadh rasuulku عalيه الصلاatu سلاam ay nin yihi gabadh baa laba kabood ku guursaday dabeetna gabadhii ku naftaada ama laba kabood baad raalli uga noqotay say tihi haa markaa rasuulku u baneeyey alayh isalaatu wasalaam maadaama iyada ay ku qanacday oo labada kabood markaa haba dee qiimahooda haba yaraadee laakiin de waa wax maaloo nafci leh mar bay laga yaaba inay iyadu baahidii uqabto kabahaasi uu yahay amba waqtiyada qaarkood dee imka kabahu badan yihiin iyo dharkii waxaasubay badnayne de inaad laba koobood hesho laftigeedu wax weyn bay ahayd waqtiyada qaarkood ana nabiya sal l sl ajaaza wuxuu baniyey nikaaxa imra'ati calaa naclayn akhrajahu tirmidiyu wasaxaxahu wakhulifa fi dalika ay wakhulifa tirmidiyu fi tasxiixihi wacan sahl bni sacd asaacidi alansaariyi radi allahu canhu qaala wuxu uhi zawaja nabiyu salى اllahu aleyh wasalam nebigu wuxuu u guuriyey rajula nin imraatan haweeney buu u guuriyey bikhaatamin fargal min xadiidin bira buu ugu guuriyey akhrajahu alxaakim wa huwa xadiiskani darafun waa cirif min alxadiisi amba waa qeyb darafun ay qismun min alxadiisi طawiil xadiiskii dheeraa almutaqadimi inoogu soo horumaray fi awaail nikaax xadiiskaas oo ma garanaysaan iltamis walow khaatama min xadiid marka miyuu rasuulku miyuu ninkii khaatamkii xadiidkaa soo helay maya ee hadduu soo heli lahaa ka war wuu siin laha وعan cali radي الlahu canhu qala wuxu uhi laa yakunu اlmahru meherku ahaan maayo aqala mid ka yar min casrati daraahima toban dirham wax ka yar ahaan maayo akhrajahu daraqudniyu mawquufan w fii sanadihi maqaal waa hadalkii cali bn abi aalib sanadkiisana maqaal baa kusugan bu yihi maqaal oo ah dacfi baa ku yar jira weyi markaa waa daciif xadiiskana say u badan tahay waana mawquuf waana daciif hadalka cali bn abi aalib waa la laakiin dee waa daciif oo wuu xadiday intaa waa inaanu ka yaran haddii shan dirham laysku waafaqo ka waran dee ma soconaysa marka hadalkan la qaato lakin culimadu waxay u badan yihin inaanu fii aqalihi walaa laysa lahu taxdiid walaa qiima mucayan meel xadidan oo la leeyahy meherku halkaa ayuu dhaafin ma jirto ee lababa wixii ay ku heshiiyaan umay noqonaysa وعan cqb بn caamir qala wuxu ui qala rasuul lahi salى الlahu عalيه waslم khayr الsadaq meher waxa u wanaagsan aysarhu kiisa u fudud akhrajahu abu dawud waصaxahu اlxaakimu xadiiskan dhalinyarta si gaaro usii anfacayaaye dee dumarka markaad guursanaysaan waxaad wacdiga waxaa tirahda haday meherka ku yar qaali garayso xadiiska nebiga ma wax ka weyn baa jira dheh oo rasuulku wuxu uhi khayru sadaaqi aysaruhu waayo mar kastaba culays may ninkan ku noqonaysaa dhow soo ma arrintani ya guurkana nafciga labadoodaba u kusoo noqonaya iyada mas maadaama mas-uuliyaddii isaga la saaray baa iyada dee nafcigaa loogu kabayaaye laakiin dee iyaduna guurka way u baahantahy isna u u baahan yahy labadoodiiba dantoodii ka shaqeynayaan marka hadday de xoolo badan saarto waa laga yaabay dee dumarku marka qaarkood markay isleeyihiin gaar ahaan markuu nin gabadh hore leeyahay oo kale iyo si uu aan kuu furin amba hadduu ku furana dee lacag weyn uga qaado meher qaaliya iyo waxyaalahaasi almuhim haday iyagu de ku adkaysaaba halkeeda laakiin xadiiskan oo kale markaad u sheegto dee gabadha iimaanka lagu qaadanaysa qaala rasuul llahi sala allahu alay sl meher waxa u khayr badaya saruka u fudud dumarkana waxaa u khayr badanta ugu meherka fudud baa xadiis kale tilmaamay oo can caysa radi allahu canha ana camrata bint ljawn gabadha camra bint ljawn la odhan jiray tacawadat waxay magan gashay ayay ka magan gashay min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay ilaahay ka magan gashay xiina waktigii udkhilat caleyhi loo soo geliyey tacni waxay ujeedaa lamaa tazawajaha rasuulku markuu guursaday faqaala wuxuu yihi laqad cudti waad magan gashay bimacaadin mid la magan gale fadalaqahaa wuu furay oo ilxaqii biahlikii buu kuhi wa amra usama usama binu zaydna wuxuu amray inuu xoogaa siiyo famatacaha bihalaaثati ahwaab saddex maro ayuu siiyey akhraja ibnu maaja wa fii isnaadihi raawin matruuk raawi matruuk ah ayaa ku jira oo aan dee daciifa ah, markaa aslu qisati lakin qisada asalkeedu xadiiskani daciif ma ha qisadan asalkeedu fi صaxiixi صaxiixay ku talaa fi صaxiix hadii la idlaaqo waa bukhaari iyo iyo muslim min xadiisi abi usayd الsaacidiy oo qisadu way sugan tahay oo gabadhan camra bint john baa la odhan jiray amba umayma bintu aljon bintu nucmaan magacyadeeda waa la isku khilkhilaafay lakin waxa la isku waafaqay inay kasoo jeeday kinda bani kinda kindiyiintu waa qabail kamida qaxdaaniyiinta oo waa niman dowlad weyn ahaan jiray waktigii hore oo dawlad xoog badan ahaan jira ninkii la odhan jiray ibnulqays ee gabayaagii carabeed iyaba kamid ahaa saxaab markaa markii dambe rasuulka alayh slatu slam iyagoo wafdiyaba u yimaadeenoo dabeetana mid iyagii kamida ah wuxuu ihi waxaan kuu guurinna gabadh sifada lahoo gabadh aad u qurux badanna way aheed oo dee dumarka kuwa ugu sarreeyaa meel boqorran ka soo jeeda markaa markii rasuulka alayه الsلatu slaam iyadoo wafdiga loo keenay dee loo meheriyey rasuulku markaa uu soo galay ee uu doonay rasuulku gacantiisa inuu saara buu kuhi habli nafsaka li naftaada i saasuu ku yihi markaasay tihi oo gabadha magaca lihi dadkan iska caadiga ah dadkan iska dabaqadooda hooseeyo gabadha boqoradda himiyay nafteeda u hibenaysa acuudu billaahi minka hadal saasaa bay tihi dabeetana wuxu laqad cudti bimucaadin acuudu billahi minka ilahay baan kaa magan gelaya mar haddii ilaahay ay magan gashay rasuulku wuxuu ku uhi laqad cudti bimucaadin mid la magan galaad magan gashay lagu taaban maayo marka haddii rasuulku maadaama aanay aanu aanay guda aanay guri gelin waxay yeelatay he mataac walaa junaxa calaykum in طalaqtum الnisaءa ma lam tamasuhuna aw tafriduu lahuna fariidata famaticuuhuna calى اlmusici qadaruhu wcalى اlmuqtiri qadaruhu mataaca bilmacruuf marka waxa la isweydiinaya gabadhani maxay saa yeeshay qisasku way fara culimadu ay ku tacliiliyeenoo markii dambea lagu yihi wax soo aroortay in lagu yihi rasuulkii ilaahay bu ahaa ciddad ku tiri markaasi aada uga murugootay tiri wallahi ana shaqiya marka qof xun baan ahay bay saas ka taa la yihi m waxaa la yihi maadaama ay yani qiimaha rasuulkaba aanay garanaynin iyadiiba isla weynidii iyo boqortooyadii iyo halkaasay dee taagneyd marka horeba isla taagneyd waxaa kaloo la yidhi oo aada iyaduna qiso aada u xoog badan ah dee dumarku waa <laughs> kaarta meedhane caayisho iyo xafso iyobaa waxay arkeen gabadhan inay tahay gabadh aada u qurux badan oo dee rasuulka ka soo jiidan karta oo loolan la geli karta iyaga dabeetna waxay ku yidhaahdeen haddaad doonayso rasuulku inuu agt agtaada inaad qiimo agtiisa qiimo ku yeelato ku jeclaado marka lagu geeyo waxaad ku tirahdaa acuudu billaahi <laughs> minka taana culimo badan baa sheegay acuudu billahi minka dhe ma arkaysaa way hoos dhigayaan <laughs> kadibna markaa sidii bay tidhi o markaa rasuulku muxuu ku yihi laqad cuti bimucaadin ilxaqi malik orad hadde xaafatiini qabowey sidaasaa ay qadiyadaasi u dhacday waa culimo badan baa saa rajaxay almuhim rasuulku iskuma adkayn alay sala slam marka ereygaa tidhi isagoo ilaahay weynidiisa ilaalinaya laqad cuti bicamaadin buu markaa ilxaqi daalika wa can caysa radi allahu canha inta badan guurkiisu guur shahawaaniya mu ahayn sidan dee nimankan doonaya ga gaalada he rasulka alay sala sla inay dhaleeceeyaan markay diinta islamka doonay inay dhaleeceeyaan rasuulku alayh salatu slam isagoo shan iyo labaatan jir buu guursaday gabadh armala oo de ahaan ka buu guursaday isagoo dhowr sanaan iyo dhaqan wanaag lagu yaqaanay isagoo hablihii gashaantimada quruxda badnaa qurayshid ay joogaan markay doonayaan de rasulka ala sla sl in aflagaadeeyaan nimankan gaalada qolaa jirta diinta islaamka markay dadka ka shaki gelinayaan ya iyagoo ciyaal suuqa de iyagu waxay iska samaynayaan lakin markay doonayaan diinta inay waa inay qaar badan oo iska masaakiin oo muslimiina ay kusoo jiitaan waxyaala qaarkood oo ay dhahdaan muxuu isaguna sagaal u guursa idinkana afar ha dhaafina idinku yidhi muxuu ya markaasi qaar ku doodeen ba islam sheeganaya ya dabeedna marka allahu mustacaan waxaa almuhim rasuulka alayh salatu salaam guurkiisu xikmad ku salaysnaayo dumar badan waxaa ka dhintay rag ay asxaabtiisii kamid oo ah rasuulka alay slat sla iyaga ilaalinaya dumarkaas qaarkoodna de xididku waa soomaalida waa macruuf oo labada qof xidida amba labada deegaana xidida way istixgeliyaan oo la isku tixgeliyaa marka rasuulku alayh isalaatu wasalaam inkastoo ay qurayshta u badnaayeen dumarkii uu guursaday haddana dee qabaa'ilkii kale iyo dadkii kalena uu kala xididay cid buu kala xididay ana camra binta jon tacawadat rasuul اlahi salى اllahu alayh wasalam xiina udkilat calayhi tacni lama taزawajaha faqaala laqad cudti bimcaadin fadalaqaha amra usama ayuu amray sii bu yihi famatacaha mataac buu siiyey waxoogaa aan meher ahayn de lakin mataaci ilahay sheegaya bihalaaثata ahwaab ah akrajahu ibnu maaja wa fi isnaadi raawi matruk marka hadduu xadiiskani markaa daciif noqdo waa mawduuc a daciif baaba la gaadhsiiyey daciif xooga weyaan matruuk laakiin qisadana way jirtaa waa kan inoo sheegayo iyadoo intan ka dheero saxaabigana warinaya abi usayd aلsaacidi wa aslu qisati fi صaxiixi min xadiis abi usayd asaacidi saacidiintuna sahal binu sacd asaacidi weyaanoo wa sacd bin cubaada jilibkii uu kasii ahaa ansaarta iyo khasrajiinta oo qoladii khasraj jirtay والله أعلم وحب الله توفيق والسلام عليكم